تشيقين ده صح نقول ما يسو اتباع هل كان شفوعة إن شيء كمركا فأذا الله اتباعينا هدانا يسو أرورين يدنا ده ما صعنا يسو wa macnaha luqatan af carabi ahaan macnaha shufca addamu waa isu geyn isku darid shaygii in shay kale lagu daro weeyaano de waata markaa shafci midkii marka laba laga dhigo shufica baa laleeyahy shafci baa laga dhigay wa sharcan sharci ahaan shufco waxaa loo yaqaanaa xaqu tamallukin xaq yeelasho xaq yeelasho qahriyin xoog ah yahbutu xaqaasoo u sugnaanaya lishariiki qofkii qof kale shariik la ahaa ee wax la lahaa shariigaasoo alqadiimi horeeyey oo hore qofkan shariik ula ahaa eh, hore yacni shariik u ahaa ayaa wuxuu xaq u yeelanayaa inuu yeesho marka dabcan wax inoo soo socda waxaanu ku yeelanayaa calaa shariik alxaadi qofkan shariigee cusub ee shurakada dib kala noqday bisababi sharika sababta uu xaqan ugu yeelanayaana waa shurakada uu la noqday awgeed ama shurakada uu isagu hore u ahaa shariignimada uu hore shariiga u ahaa awgeed ayuu u yeelanaya bilciwadi ciwad baanu markaa ku yeelanaya ku mutaysanaya yani wax u dhaafsanayo alladii malaka bihi kaasoo uu marka horeba ninkan soo galay meesha uu waxaan ku hantay oo uu ku yeeshay kolley tacriifka fuqahadu ay dhigayaan waxoogaa adaygaa ku jira sababtuna waxa weeye waxay iska ilaalinayaan in waxyaalo ishkaalaad lagu soo arooriyo waxay isku dayayaan suwarta qaababka waxaan u yimaadoo dhan inay tacriifka soo hoosgeliyaan wax kasta oo bushin ku inay meesha ka saaraan taasaa adayga keenaysa haddaynu soo dhoweyno waa qof meel wax ku lahaa oo sheer ku lahaa dhul oo kale maalan ayuu sheer ku lahaa raggii uu sheer kale lahaa qaar ka mida waxoodii iibiyey nin kaloo cusub baa markaa sheerkii soo galay kii hore ayaa wuxuu xaq u yeelanayaa kan cusub inuu ka jiito wixii waa iibsaday isagoo siinaya u celinaya lacagtii uu bixiyey waa intaa horta khulaasadeedu markaa qaarkood way soo yar koobana waxay hahdaan xaqu intizaaci shariiki nasiiba shariikihi xaqu intizaaci ashariiki nasiiba shariikihi bilciwad aladii malaka bihi inuu xaq u yeesho ninkii shariiga ahaa intizaac ka jiito qofkan la soo shuraakoobay qeybtii uu yeeshay inuu ka jiito isagoo u celinaya ciwadkii ama lacagtii uu ka bixiyey wuxuu ihi xaqu tamalukin waa xaq yeelasho qahri oo qasab ah yani qofkani ma diidi karo kan cusubee meesha soo galay ma odhan karo kuma siinayo waa arrin qasaba yahbutu waxay arrintaas u sugnaanaysaa lishariiki alqadiim shariiggii hore ee hore u sii jiray cala shariiki alxaadi cidduu ku yeelanayaana waa qofkan cusubee soo galay iyuu xaqaa kuleyu ka jiidanaya bisabab sharika sababta ugu yeeshayna waa waa shariiknimada waa horaanta uu ka soo horeeyay shariiga ahaa haddaanu shariik ahaan lahayn oo isagu aanu meeshan wax ku lahaan lahayn xaqan muu yeesheen laakiin isagaa shariik ahaa oo meeshan nin sheer kula ahaa kana soo horeeyey taasaa markaa sababtu tahay bilciwad halkii hore tamalluk bilciwad wey wuxuu waxaan ku yeelanayaa qaybtan uu jiidanaya wuxuu ku yeelanayaa bilciwad lacagtii ama wixii la dhaafsaday alladii malaka bi ee uu ninkan soo galay meesha ku yeeshay ku qaatay xikmadeedii bay noo raaciyo wa shuricat waxaa loo jideeyey shufcada lidafci darar si uu qofku dhibka isaga isaga riixo isaga difaaco qof cusubi markuu meeshii soo galo dhib ka ayaa kaaga iman karta dhibtaasi laba nooc bay kala tahay mid waxa weeyaan darar sharii nafsi qofkan shariiga alaf ahaantiisa dararkiisa oo inuu nin dabicad xunba kugu noqdaa dhici karta dee ama qof aad isfahmi waayeysaanba uu noqdo marka adigoo ka baqanaya qofkani darar isagiiba kaaga yimaada waa cilad la sheegay waxaa kaloo la sheegay dafcu darari اlqisma dafcu darari اlqisma kii hore dafcu darari الshariik ama dafcu darari الsharika kan dambana waa dafcu darari alqisma waxaad ka baqaysaa inuu nin kan cusub yidhahdo inoo qaybi inuu inoo qaybi yidhaahdo baad ka baqanaysa taasaa markaa waxay noqonaysaa dee dhibaato aad iska aad ka baqayso deetana si dhibkaas uu meesha uga baxo waxaad samaynaysaa waxaad leedahay wixiiba waan qaatay oo waxaa laga yaabaa de waxaan haddii la kala qaybiyo inay adiga dhibaata kaaga timaado haddii la kala qaybiyo inay dhibaata kaaga timaaddaa laga yaabaa markaa adigoo ka baqanaya ninkan cusubi inuu yidhaahdo me wixii inoo qaybi adna meeshan la qaybiya aana doonaynin adigoo dhibtaa qaybinta ah ka cararaya ayaa shufcadii la jiday marka waa laba cilo labaduba madhabka waa lagu sheegay oo waa yani waa khilaaf wey waa laba qowl laakiin ka raajixa ah waa dafcu darari اlqisma kaasaa madhabka muctamadku uu ku dhisan yahy inay arrintani tahay ka baqid laga baqanayo inuu qofkani inoo qaybi ku yidhaahdo washufcatu waajibatu haddaba shufcadii waa waajiba waajib maxaa laga wadaa ay haabitatun way u sugan tahay lishariik waajibatun waa waajib hamoodinoo in laleeyahay qofkii soo galay waa kugu waajib inaad ka qaadato maya waajibatun qofkan maaragtay fiqiga aan culamada ka qaadanin wuu ku kadeedmi doonaa ashufcatu waajibatun haddii kale in la dambaabayu mooy haddii la samayn waayo waajibatu waxaa loola jeeda athaabitat waa inagi soo marnay addayn lwaajib soo ma muxuu aha bimacnaa athaabit washufcatu waajibatun ay haabitatun way sugan tahay lishariiki qofka shariiga ah ee meesha sheerka ku lahaa ayaa shufcada iskale ay khulati shuyuuci qofkii markaa shariiga ku ahaa isku darsi ama maarata wax wada lahaansho khulatu shuyuuca shuyuuc waa wixii faafsanaa yani waa wax la wada leeyahay oo aan kala qaybsanayn oon lalahayn kana intaasuu leeyahy kana intaasuu leeyahay duuna khulati ljiwaari isku darsigii jaarnimada taasi iyadu ma keento shufco isku darsiga jaarnimadu waa maxay waa nigi kusoo marnay marka nigi kusoo marnay ya sekadii soo maha maxay ahayd markaa khulatuuljiwaarku in labadii qof xoolo ay mid walba u leeyahay ay isku darsadaan iyadoo la garanayo mid walba qeybtiisii iyadoo la garanayo iyadoo mid walba qeybtiisii la garanayo inay markaa isku darsadaan ayaa waxa ay noqonaysay khulطatu aljiwaar markaa taasi ma keensato shufcadan ma keensato oo labadii qofee labada boos ee isku dhegan wada lahaa kana kanule kana kanule laakiin way isku dhagan lama odhanayo hadduu kaniintiisa iibiyo waad ku qabsan kartaa kii iibsaday lama laha mar haddii wixii idiin kala soocan yahay shufca ma jirto shufcadu waxay jiraysaa markay khulqadu khulqatu shuyuuc tahay wax la wada leeyahay oon kala xadaysnayn falaa shufcata sidaa awgeed shufcad male lijaari daari daartaada qofkii jaarka la ahaa marka daartaadii iibiso xaquma laha inuu ki iibsaday ku qabsaduu yidhaahdo anigaa xaq ule inaan qaato mulaasiqan kaana aw khayrahu kaa jaarka kula ihi ama mid kugu dheganoo dhismihiisu kugu qabsan yahay ha noqdo ama mid aan kugu dhegsanayn ha noqdee kol haddii wax idiin kala soocan yahay shufca ma jirta meesha wainamaa tahbutu shufcatu shufcadu waxay ku sugnaataa fii maa yanqasimu ay yaqbalu lqismata wixii qaybsamaya ee qaybin aqbalaya duuna maa laa yanqasimu laakiin shufcadu ma gasho wax aan qaybsamayn halkee lagala baxay xukunkaasi ya ciladii aynu nidhi darar اlqisma inagay nidhi madabka taasi ku dhisan shufcada waxaa loo jiday iyadoo laga baqayo loo danaynayo qofkan dee hore usii joogay meesha oo looga baqayo inuu kan cusub yidhaahdo inoo kala jeex marka haddii wixii aan wax kala jeexmayaba ahayn oo wax kala qaybsamayaba aanu ahayn dee wax laga baqayaa ma jirto inoo qaybi ma jirayso kol haddaana inoo qaybi jiraynin shufca markaa ma jirayso ka xamaamin sakiirin sida xamaam yar xamaamku de marka hore meel lagu maydho oo maarata lasku ama laisku koleeliyo ama laisku qaboojiya buu ahaa marka hadduu yar yahay oo aanu laba xamaam noqon karaynin ama amaam haddaanay noqon karin ama waaba suuliba laba suuli ma noqon karayso markaa shufcad ma laha falaa shufcata fii markaa la wada leedihiin qof baad wada lahaydeen qofkiibaa meesha iskaga baxo mid kale ku wareejiyey intiisii qaybtiisii ku wada wareegaya iskaga bax meesha cagtan waan kuu kula yeelanaya adna intaada haddaanad ninka waxba la yeelan karin de ka iibi intaada isagu ku wada wareegi ama da isagii raalli geliya waxaa tiraa war iibsado laakiin waxaad xoog kaga qaadaysaa ma jirto fain amkana inqisaamuhu haddii waxaani wax qaybsamaya uu yahay suuragal tahay inuu qaybsamo ka xamaamin kabiirin sida xamaam weyn oo kale yumkinu jacluhu xamaameyn ay suuragal tahay in laba xamaam loo kala gooyo habatat ishufcatu fiihi kaasay shufcadu kusugnaanaysa washufcatu haabitatun shufcadu waxay ku sugan tahay aydan sidoo kale fii kuli maa laa aan markaa dhulka laga rarin dhulka aan laga rarin ma laa yunqal wax kastoo aan la rarin min alardi dhulka xaalu waxaasi ka mid yahay wixii aan maguurtada ah oo dee dhul ah oo dhul ah ayaa waxa uu noqonayaa wixii shufcadu ay gelaysay amaa hantidii guurtada ahayd shufca ma gasho dukaan baad qof wada leedihi fursad qaybtaadii iibisay khalaas kaasaa la yeelanaya xaquma laha inuu yidhaahdo ilow ilow aniga haygu soo wada wareejiyo haddaanu doonin ninkan wax la yeesho ta hawad kala qaybsadaan laakiin xaquma laha inuu yidhahdo ilow ilow anaa kaala wareegay mar haddii hanti guurtaa ay tahay shufca ma gasho shufcadu waa wixii maguurtaa ah. min alardi markaa dhul ah buu yidhi hayri lmawquufati dhulkaasoo aan waqfi ahayn aduu dhulku waqfi yahay markaa dee ma gelayo ma gelaysa markaa shufca geli mayso dhulki hadduu mawquuf yahay dee maba lamama iibin karaba iibba ka suuragal ma ah wlmuxtakarati iyo tii aan markaa iyaduna muxtakarada ahayn wey muxtakaradu waxa weeye waa dhul xayiran markaa xayirnaantani ixtikaarku de waa in qofku wixii uu kaydsado xayirinadani waxay ku iman jirtay qofkiibaa dhulkiibaa si waxaa la odhanayaa wax ka dhiso weligaana ah ha ku kira kiradun iska bixi markaa meeshii waxbuu ka dhisanayaa dee weligiina kirunbu meeshaasi markaa dee dhulkii qof xayirtay oo kaleo dee cid kale lagama iibin karayo way adkaanaysa isagunba in kirada un laga gurto mooyaane inta badanna waqfigaysaa ku samayn jireen dhulkii waqfiga ahaa baa waxaa la odhanayay qof baa dhisaya oo si fiican dee u camiraya kadibna weligii kaasuba u kiraysnaanaysa marka dhulkaa muxtakaraa la idhaahdo waa dhul ninkani xayirtay oo in la iibiye iyo waxyaalahaas uu ka xayiray kalcaqaari waayrihi sida marka caqaarka imika dhulkii caadigahaa aynu ka dhigno sida dhulkii markaa dee banaanaa dhulkii markaa de boosaska ahaa iyo wahayrihii wixii markaa aan dhulka ahayn min albinaa sida dhismihii oo kale dhulka ku yaalay washajari geedihii ka baxay dhulka iyagana way gelaysaa shufcadii tabacan lilardi laakin labadani dhismaha iyo geeduhu waxay soo raace u yihiin dhulka oo marka dhulkii iyo dhismihii iyo wixii laysku wada iibiyo markaasay shufcadii gelaysaa dhismihii iyo geedihiina oo ninkani waxaad wada dhulkana waad wada lahaydeen geedahan ku yaalana waad wada lahaydeen beertan iyo waxa ka baxay waad wada lahaydeen wax oo dhanba iyo dhismayaasha ku yaalaba markaasuu isagu qaybtiisii iibiyey dee qaybtiisii waxay isugu jirtaa dhul dhisme iyo geedamo way isugu jirta wixii oo dhan miyaad wada jiidanaysaa ha kol hadduu macaadhulkii raaciye waad ka wada jiidanaysa lakin hadduu geedihii iyo dhismihii uun iibiye intiisii dhulka kaamaan iibin buu l geedaha iyo dhismaha nus baan leeyahay nuskaygaan kaa iibiyey dhulka laakiin sidii baan sheerka uga hayo aniyo ninkiibaa isla leh hadduu sidaa yidhaahdo meeshaa shufca ma jirayso waxba laga jiidan maayo ninka maxaa yeele meeshii dhul ma yaalo dhul meeshii lama kala iibsan markii dhulkiina la kala iibsado ayay wixii oo dhan shufcadu gelaysaa marka saasuu tabacan lilardi kuu leeyay kalcaqaari waayrihi min abina min albinaai washajari eyrkaasu ku macnaynaya uu ku fasiraya eyrkii wixii aan markaa dhulka ahayn dee waa dhismihii ku yaalay dhulka iyo geedihii ka baxay tabacan lilardi iyagana shufcadii way geli iyagoo soo raace u ah dhulkii markii dhulkiina la iibiye wey wainamaa yaahudu shafiicu qofkan haddaba shafiic baa la yidhahdaa kan shufcada wax ku qaadanaya sheerlahan hore ninkan wax iibsada ka jiidanaya ayaa waxaa la yidhaahdaa shafiic baa la yidhaahdaa wuxuu yihi wainamaa yaakhud shafiicu shiqsa alcaqaari qofkan shafiica ihi wa jiidanayaa wuxuu ku qaadanayaa shiqsalcaqaari dhulka qaybtii qaybtiisii shiqsigu waa qaybtan aan soocnayn in la iibsaday bihamani lacagtii buu ku qaadanayaa alladii waqaca calayhi albaycu iibku ku dhacay lacagtii lagu kala iibsaday ayuu daa ku qaadanaya u celinaya fain kaana amanu lacagtu hadday tahay miliyan wax iyadiioo kale la helayo ka xabbin sida isagoo ku qaatay firi oo kale yani waxyaalihii xububka ah briiskii ama gelaydii ama haruurkii ama qabadigii hadduu ku qaatay wuxuu ku iibsaday ninkan wuxuu dhaafsaday haruur buu dhaafsaday dee haruurkii baad keenaysa lacag baan celinayaa maya ninkan haruur buu bixiyey sooma ama beriis buu bixiyey tan beriisuu bixiyuu dhulka ku iibsaday tankii baad keenaysaa oo kale nooci kale ma haya haddaad tiraahdo dee or iska dhulka meesha kugula jiraya ninkani tan kaa abuu ah keenay tan beriis oo kale adiguna keen ka xabbin sidii markaa xububtii oo kale wixii markaa miliyaadka aynu xalay soo sheegnay wa naqdin lacag to ninkan dhulkan lacag dhaafsaday dee lacagtii baad keenaysa oo kale akhadahu bimilihi waa kan isagii oo kale ayuunbaa laga yaaba laga rabaa inuu keeno aw mutaqawiman haddii aanu waxaan wax ku qaatay ninkani mili ahayn ee uu mutaqawim ahaa wixii qiimaha un la celin jiray hadduu yahay waa wixii aan markaa dee boqol boqol wax isku mid a ah aan noqonaynin sida xoolihii noolaay oo kale iyo wixii lamidka ahaa ka cabdin waa kan waa sida addoon wa sababin maro maryihii de waxunba isku dhaaf ku kala duwanaanaya xataa kuwan warshaduhu soo samaya waa laga yaaba iyaga laftoodu inay wuxuun ku yar kala duwanaanaan mararka qaarkood mid baa isku soo yardhegaysa markii maarata ama meel yar kala baxaysa kolkii maaragtay eh, la keenayay ama la furfurayay wixii lamidka ahaa marka hadduu addoon keenay ama dhar keenay dee lacagtii baad celinaysa akhadahu wuxuu ku qaadan dhulkii biqiimatihi waxaas lacagtii uu joogay qiimihii uu joogay yowma albayci maalintii waxaan la kala iibsaday maalintii la kala iibsaday dharkaasi qiimihii uu joogay ama neefafkaa ninkani uu bixiyey qiimihii ay joogeen maalintaa ayuu celinayaayo markaasuu dhulkii qaadanaya wahiya i shufcatu shufcadu hadaba bimacnaa alabihaa imika waxaa weliba loo jeedaa yani raadsashadeedu wax ku qaadashadeedu cala alfawri waa degdeg inaad shufco wax ku qaadataa waxa weeye fursad ma haysatid jaanis ma haysatid markaad ogaatay in la iibsaday isla markiiba waa inaad tirahdo waan qaatay waxiinaidin mar hadday arrintu saa tahay falyubaadiri shafiicu ninkii shafiicaha waa inuu ku dhaqsado qaadashada biakdihi falyubaadir biakdihi wuxuu markaa ku degdegayaa inuu markaa hore u qaato wa takuunu lmubaadaratu degdegu wuxuu noqonayaa fii alabi shufcati marka uu shufcada raadsanayo cala alcaada sidii caadadu ahayd falaa yukalaf lagu qasbi maayo alsraaca inuu degdego markuu socdu ninkii u tegayo sidii caada ahaan isagu kale uu socon jiray ka dheeree la odhan maayo bicadwin inuu cararo oo kale lagu kalifi maayo aw ayri ama wixii lamidahe eh, dee inaanu arintii ka habsaamin oonu eh, iska dhayalsanin ayuunbaa la doonaya markuu ogaado waa inuu soo dhaqaajiyo si uu da ninkii markaa usoo wargeliyo bal idaabitu fii daalika waxaa lagu kala xadaynaya arrintaa waxa weeye ana maa cudda wixii lagu tiriyo tawaaniyan ka gaabin ama eh, maxaanu idhahnaa yani ka habsaamid wixii ka habsaan lagu tiriyo fii alabi shufca raadsashadii shufcada wixii markaa ka habsaa lagu tirinayo ninkani ka habsaamay ayaa asqaahaa ridaya wa ilaa haddii kale fala wixii aan habsan iyo maaragtay daahid aan ahayn isagu dhib ma fain akharaha hadduu dib dhigo ay shufcata shufcadii maca alqudrati caleyh isagoo awood ulahaa inuu ku qaato baalat way ka buraysaa dee marka xaquma yeelanayo intuu iska yar dhaafay ama iska aamusay markuu ogaadin la iibsaday wixii iska yar aamusay ka fikir buu is yidhi kol hadduu iska yar aamusay waa khalaas ninkani wula yeeshay meesha falow kaana muriidu shufcati ninkan shufcada wax ku qaadanaya hadduu yahay mariida nin buka aw haa'iban can baladi lmushtari ama meeshan wax lagu kala iibsada ninkan iibsaday uu joogo ba uu ka maqan yahay aw maxbuusan ama waaba xidhan yahay oo jeelkuu ku jiraa aw khaa'ifan min caduwin ama ma soo bixi karo cadowbuu ka baqanayaa falyuwakil wakiil ha samaysto in qadara hadduu awood leeyahay wakiil ha dirsado qof ha dirsado yidhaahda ninkii waxa weeyaan shufcad buu ku qaatay wixii aad iibsatay wailaa haddii uu awoodi waayo wakiilkiina ciduu dirsadana uu waayo falyushhid cala alabi inuu shufco wixii ku raadsanayo markhaati ah samey war ogaada ninkii imikaba alabtii waa iibsaday ninkii wixii lalahaa wixiisii wuu iibiyey shufcad baan waxaa ka rabaayoo waan ku qaadanayaa sidaa ula socda laba qof markhaati geli fa in taraka hadduu iskaga tago almaqduura calayhi wixii uu awoodu lahaa oo min atawkiili qof u dirsado ah awil ishhaadi ama ciduu markhaati geliyo labada kii uu awoodaya hadduu iska daayo batala xaquhu fi ladhari sida xooga badan xaqiisii meeshau ka baxay u buraya xaquma yeelanayo inuu qofkii ka jiito wixii wixii uu hadduu iska daya lakin haduu awoodi waayo dee wuu iska sugayaa ilaa inta uu mid ahaan awooday walow qaala shafiicu ninkan shufcada wax ku qaadanayaa hadduu yidhaahdo lam aclam mabaan ogeyn ana xaqa shufcati cala alfawri shufcadu inay degdeg tahayba maan moodeyn waxaan mooday inaan xaq u inaan ka soo fikiri karo sayd wax leedihiin uunbuu yidhi waan ka soo yar fiirsanaye arrinta waan ka soo fikiraya de shufcadu waa degdeg baa lagu yidhi anigu warkaa ma hayn buu yidhi inay baashu degdeg tahay maan hayna inaan jaanis haysto ayaan u qabay buu yidhi wa kaana uu yahayna miman yakfaa calayhi daalika nin arrinta noocaasi ay ka qarsoonaan kartana uu yahay sudiqa biyamiinihi waa la rumaysan oo waa loo cudurdaari hadduu yidha wallahi arrintaa kama warqabin inay hawshu degdeg tahay oonan xaqba u lahay inaan ka yar fikiro taa warba umahayn hadduu yidhaahdo waa laga maqli baa la yidhi waa laga dhegeysan waa la dhaarin inaanu ogeyn caamada badankeedi ma taqaano qaar badan ataa shufcada ana aqoonba in shufca wax ku qaadanaya qofkan ibsaday ka jeedan karaan xataa inaanay ogeyn baa laga waidaa tasawaja hadduu guursado qof shaksun qof baa guursaday imraatan qof dumaruu guursaday calaa shiqsin qayb dhula buu ku iibsaday dhul uu markaa sheer ku leeyahay sheerkiisi shiqsigu waa sheerkii uuna sheer dhul ah buu ku mehersaday waaya de waynagiy nidhi kii sheerka kula jiray baa dhulkii jiidanaya muxuuna bixinayaa wixii ninkani bixiyey soo maaha waay e, wixii markaa markaa dee gabadhiibuu shaqsigii siiyey gabadhii baa laga jiitay soo maha iminka waxaa laga qaadanayaa sheerkii gabadhi baa laga qaadanaya dee gabadhu lacagbumaay bixi soo maha ila waa lagu guursaday un guurun bay ahayd meeshan lacag ay bixisay may jiri hadaba ninka dhulka qaatay muxuu bixinayaabaa laisweydiinay waidaa tasawaja shaksun qof hadduu guursado imraatan gabadh buu guursaday ala shiqsin sheer dhul ah ayuu ku maaragtay guursaday akhadahu ay akhadahu ay akhada shafiicu shiqsa qofkii shafiica ahaa shiqsigii iyo sheerkii gabadhii horta wuu ka qaadan karaya xaq buuli inuu ka qaato muxuu siinayaana bimahri lmili litilka almar'ati iyadoo kale waxa lagu guuriyo ayuu siinaya markaa dee sheerkan ay bixisay sheerkan ay qaadatay waxaa laga yaabaa inay shan boqoloo garaamoo dahaba u dhigmaysa iyadoo kale marka la eegana inta badan iminka dumarka maxaa lagu guursadaa boqol garaan baa badan baan u iyadii markii la cabirayna boqol garaan baa usoo baxay boqolkaasunbuu turaya dhulkii wuu qaadanayaa nacam waxay la mid tahay uun dadka qaar buu odhanaya halkaasi dee gabadhaasi waa dulman tahay waxba ma dulmana kasoo qaaduu nin dhulkan iibsaday dhulkanoo shan boqoloo garaamoo dahaba u dhigma ayuu boqol garaamoo dahaba ku iibsaday hafiici markuu ka jiito muxuu u celinayaa boqolkun buu u celinayaa mise wuxuu odhanayaa mayna dhulkan waa shan ma dhulkaan la qiima mise ninkan wixii dhaafay unbaa la eegaya ninkani muxuu bixiyey baa la eegaya ninkani wuxuu bixiyey boqol gara markaa gabadhani maxay bixisay baa la eegayaa dee waa iyadii lafahanteedii bixisay ninkaas waa weyaan ogolaatay nafteedi u ogolaatay intaasoo markaa iyadiibaa markaa la eegaya marka qofkan maxaa dhaafay baa la odhanaya waxa qofkan dhaafay baa la eegaya lama eegayo wuxuu qaatay lama eegayo waxaan lama eegayo isagu iibsaday haddii kan la eegi lahaa isagoo isagu boqol garaam siistay ayayna odhan lahayn hala siiyo shan boqol inaan dhulkiisu shan boqol buu joogaay marka xaggaa lagama eegaya ha ka eegin xaggaa waana meelaha dee fiqigi iyo maarata fuqahada iyo kheyru fuqahaba isku dhaafayaan faqiihii iminka dhinac qura u wada wadaa wixii laakiin adigu markaad caqligaaga iyo iska yar caadiga aad isticmaasho waa iska hor ya daba imanaysa waayo mar walba sidaad la yar macaansanaysa sidaad yar macaansanaysaa doonaysaa aduu yar hadda halkaa gabadhaasi way dulmanta wa in kaana shufacaa'u haddii ay haddaba yihiin dadkan shafiiciyada ahee sheerka ihi jamaacatan koox hadday yihiin mid kamida ah wax iibiye waana koox kala markaa meeshii joogto shufacadu waa nimanka waa jamcu shafiici weey waa kuwii qaada jiidanayay hadday iyagiiba badan yihiin istaxaquuha ay shufcata shufcadii xaq bay u yeelanayaan calaa qadri xisasihim min alamlaaki sidii ay u kala lahaayeen nasiibiyadooda waxaan ay markaa milkiyaan ay leeyihiin boqoleydii baa lagu eegaya boqolkiiba imsaad lahayd aduu intaa intana boqolkiiba intii baa laga siinaya falow kaana liaxadihi midkood hadduu lahaa nisfu caqaarin dhulka boqolkiiba konton buu lahaa walilaakhari ka kalena ulusuhu wuxuu lahaa boqolkiiba saddex iyo soddon dhibic saddex walilaakhari sudusuhu kii kalena maxaa soo haray suduskii waa imisa lix iyo toban iyo iyo lix toban dhibic lixda kale ayuu ka kalena lahaa oo isku libinlaamayaan markaa labadoodu sooma kan saddex iyo soddon kale iyo kan lix iyo toban kilo isku libinlaamaya walilaakhari sudusuhu suduskii waa inta markaa markan boqolyadii xisaabinaysa noqonaysaa de dadku imika boqolyadii fahmi lakin hadii sa kaasi nus buu kana thuluth buu waxa soo haray xisaabiya hadii la yihahdo xoogaa way ku yar adkaanaysaa markaa waa sudus fuqahadu xisaabta aad buu u sudus baa la odhanaya fabaaca markaasa waxaa iibiyey saaxibunisfi kii nuska lahaa kii boqolkiiba kontonka lahaa baa intiisii iibiyey xisatahu qaybtiisiibuu iibiyey maxaa meeshan jooga labadii kale oo doonaya inay jiitaan haddaba ma si siman bay u qaybsanayaan maya soo marka horeba lahanshoodu ma kala badna sidii sheerkoodu u kala badnaa ayay tanna u kala badnaanayaan markaa sheerkoodii markaynu isku eegno dee wuu isku liminlaamayey soo ma intan soo noqonaysana waa la isugu libinlaabaya n inta saddex meelood loo qaybiyo baa mid laba la siinaya midna meel la siinaya deetana kontonkii dee saddex ulu baa laga dhigaya waa kanoo akhada hal aakharaani labadii kalaa qaadanaya alaaan iyadoo saddex qoriya markaa saddex qori ayaa laga kala dhigayaa qorigiiba lix iyo toban iyo googo buu noqonaya lix iyo toban iyo googo deetana kii markaa markiisa horeba suduska lahaayo lix iyo googo-a hal qori ugu biirayo muxuu helayaa saddex iyo googo buu helayaa isagu kii kalena lix iyo googo markaa sidii unbay isugu labilaabayiin markii horeba sheerkoodu isku laba jibaar buu isku ahaa iminkana waa sidii oo kale faslun fii axkaami alqiraad halkana waxaynu ka gelaynaa axkaamtii qiraadka qiraadku waa maxay waa mudaarabana waa la yidhaahdaa wa huwa qiraadku luqatan af carbeedka mushtaqu min alqardi wa huwa alqacu qardi baa laga soo ayaa laga keenayo qardigu waa qacinta waa goynta qaradahu bilmiqraad miqraadna marka qardi maxaa loo yidhi goyn waynu arki doonaa qofkana macaashkii wax ka a ah loo jaraya wa sharcan sharci ahaan dafculmaaliki nin hantiilihi waa u dhiibo maalan lacag licaamilin qof shaqaal xoogle ah muruqmaal qof hantiilo ah ayaa qof muruqmaala u dhiibaya lacag yacmalu fiihi lacagtii markaa ku shaqaynaya kubaayac mushtaraynaya wa ribxulmaali baynahumaa iyadoo faa'iidada xoolaha laga helaana ay labadooda u dhaxayso markaa ninkan maxaa loo gooyey macaashkii qayb ka mida loo gooyey soo ma saasaa qiraad loo marka taasaynu hadda ka hadlaynaa aad baanay u badan tahay khaladaad fara badanna waa laga galaa inbaad xoolo udhiibsa ku shaqee leedahay heshiiskaasi wax badan baa ka soo noqda antada lafteeda midba ay soo weydiinaya waxay si qalada u galeen walilqiraadi arbacatu sharaa'ia qiraadka noocaasi haddaba afar shuruudood buu leey axaduhaa koobaad an yakuuna calaa naadin ay naqdin horta waxaa la isu dhiibaya waa inuu naadiya waa inuu lacag caddaanaya min adaraahibi wadanaaniiri ama daraahim ah ama dinaara w waagaa la isticmaalay alkhaalisati tii markaa khaaliska saafiga ahayd falaa yajuusu ma banaano alqiraadu in markaa caqdigan heshiiska noocan ee mudaarabada lagu wada galo calaa tibrin tibriga hore so maray sooma muxuu aha dahabka qiirin bu ah. walaa xuliyin xuliyi lagu galana ma banaano maxay tahay iyaduna waa dahabkii la kii la xidhanayda lacag maaha dahabkii lacagta ahaa unbaa la ogolayey ama fidadii lacagta ahay walaa maqshuushi maqshuushkiina lama ogola maqshuushkuna muxuu ahaa dahabkii aan saafiga ahayn lacag dahab ka samaysan lakin aan saafi axyaal kale ku jiraan walaa curuudin sidoo kale badeecad in lagu galaana inta dukaankii dhex joojisaa tira wakaas ku shaqeey raasimaal kuwaa toban kune dukaankii ood soo camirtood soo buuxisay baad dhex joojiso markaasaa tii waa toban kun waa meesha yaalla dee waa kaa shaqeeyo wixii soo saaro ayaad markaa wax ku leedahay sax maaha maxaa yeelay qiimuhu daqiiqa daqiiqad buu isku bedeli karaa waxaa waxbaa qiimo dhici kara toban kun ninka toban kumaad doonta kumaad wareejinba ama wax ka badan baad ku wareejisay markaa iyaduna sax maaha qofkan waxa lagu wareejinaya waa inuu yahay lacag waa inuu yahay lacagta hadhowna lagu xisaabtami doono laf ahaanteeda waa in qofkan loo dhiibi wa minha alfuluusu curuudkaa ama badeecadaha waxaa ka mida ah buu yidhi fuluusta waa lacagtii nuxaasta ka samaysnayd waayo wax yaroo iyadu iska liidatay ahaydoo had iyo jeer dee ama dahabun baa lagu qiimayn jiray ama fidadaasaa lagu qiimayn jiray oo u markaa miisaan ahayd markaa imika haddii maalan lacag aad qiimaheedu isu badbedelaya ay jirto oo maalan taasoo kale waa lagu tusaalayn karaya way noqon karaysa lacag meel kasta ka soconaysaa la doonayaa in waxaan lagu xisaabtamaya uu noqdo oo laga aamin yahay inay markaa fadhiisato waani shardiga labaad markaa shardigood waa ka waa in qofkan lacag loo dhiibo waani shardiga labaad an ya'dana rabulmaali waa inuu u fasaxo ninkan hantiilaha ihi lilcaamili ninkan shaqaalaha ah fi tasarufi ku shaqaynta idnan mulaqan ogolaansho furan oon meel waxba ku xidhnayn falaa yajuusu ma banaana lilmaaliki ninka hantiilahaa ah, an yudayiqa inuu ku cidhiidhiyo atasarufa maamulka iyo tasarufka cala alcaamil ninkan shaqaalaha ka qowlisa inuu ku idhaahdo laa tashtari shay waxaad soo iibsatay ayaanu jirin xataa tushaawirani ilaad talageliso iga talageliso waxba ma iibsan kartid ilaa aad aniga i ogeysiiso dee markaa ninkan waktigiisii wuuu ku baxaya telefoonka ataa dukaas in marka ka qaban weyda laga yaabo maanta o dhan ninkani wuxuu iibinayaana manfacadiisay ahay manfacadiisuna waa waktigaa soconay marka haddaad tidhaahdid in la waa inaad iga talagelisa wax walba de ninkaasi nin kuu garbaduuban buu noqonayaa halkii uu ka shaqaysan lahaa iyo wax soo saari lahaa xidhxidhan taasi markaa waxay noqonaysaa cabdi baailuu noqonay ama qof kale ad ku xidh hebel aad ka talageliso iyadana lama ogola aw laa tashtari ama ha iibsanin buu yidhi ma iibsan kartid ila xindatalbaydaaa qabadiga cad waa markaa wa laga maalan waa meel aan markaa laga helin inta badan qabadigu de wuxuu badan yahay kan kale u badan yahay inta badanee cawlaanka ayuu badan marka hadduu yidhahdo kacad mooyaane wax kale ha ka ganacsanin kacadna helidiisiibaaba yar dee markaa nin siduu qabadacad u daydayo waktigu ka lumayo ayuu noqonayaa soo ma lama ogolo ninka waktigiisii aad baabi'iso dee lagaa yeeli maayo uma caطafa lmusanifu calaa qowlihi saabiqan wuxuu ku cadfay hadalkiisii hore uu yidhi saabi markii hore u ina lahaa mulaqan uu ina yidhi yani idan furan waa inuu qofka u idmo qowlahu huna hadalkan u imika leeyahay aw fii ma ama wuxuu idmayaa ayuu u ay fi tasarufi fii shayin fii shayin taasa fiimaadii bedelkaa fi tasarufina waa halkii hore tii horu soo celiyey fi tasarufi fii shayin wax inuu ku tasarufo waa inuu idmo laa yanqaicu aanu kala go-aynin wujuuduhu helitaankiisu aaliban sida badan wax sida badan la helayo hadduu ataa wax ku xiayo waa inu dhad noocaa waa inuu yahay noocaasi nooc inta badan jiro oo la helo oo laga aamin yahay inuu kala go-o falow sharaa caleyh hadduu ku shardiyo naadir yahay kalkhayri اlbulqi sida fardaha boorka ah cadaankiyo waajeeda cadaankiiyo madowga isku jira soo ma soo boor maaha ya ya soo boorun maaha kolley dee dibidun baynu malaha boorka istimal kalen fardaha in loo isticmaalayan kala ma garanay albulq waa jamcu ablaq weeyaan waa faraskaa midabkiisu cadaankiiyo udhaxeeyo iyo madow kaawi waana dee inta badan lamaba hele baa la yidhi farduuda iyo kuwan kale u badanyihin iyo madowgay lam yasixa buu marka waxaa ka ganacsan yidhaahdo dee ma ansaxay waxaan aada loo helay whaaliu ka saddexaad an yashtaria lahu waa inuu u magacaabo u shardiyo qofkan markaa shaqaalaha e yashtari almaaliku waa inuu u magacaabo hantiiluhu lilcaamili qofkan shaqaynaya juz-an qayb macluuman la garanayo oo min aribxi macaasha ka mid a ah, oo in la garanaya marka leenahay maaha kun maaha iyo laba kun iyo waxaa maaha waa qayb weeyi boqolley ah ama wax la ah boqolkiiba konton baad leedahay boqolkiiba labaatan baad leedahay ka nusfii sida inuu nus yidhaa oo kale faa'iidada nuskeed baad leedahay aw uluihi boqolkiiba saddex iyo soddon baad leedahay ama waxaad leedahay markii saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan ulukii waa sida falow qaala maaliku hadduu hantiiluhu ku yidhaa lilcaamili shaqaalaha qaaradtuka caqdigii qiraadkaan kula galay ama mudaarabadii baan kula galay calaa haadalmaali xoolahan aan kugula galay calaa ana laka fiihi iyadoo shardiguna uu inaad ku leedahay shirkatan inaad wax ku leedahay faa'iidada inaad wax ku leedahay wax ku leedahay waxaasi musu noqonay aw nasiiban minhu ama aad weeyaan nasiib dheef ku leedahay markaa wax ku leedahay waxaas wax la wuxuu yahay la garan maayo fasada alqiraadu kaas wuxuu noqonayaa caqdi ama mudaarabo faasida oon sax ahay hadda haddaanay sax ahayn hawshu way wixii asix waxaa laga yabaa in sanad inuu dhinkani shaqaynayo waxaa faasidkaana uu ku shaqaynayay waxalla wixii xoola la kala qaatay horta soo celiyaa la odhan kolka la ogaado kolkii isu soo celiyaan wixii la kala qaatay baa waxaa leeyahay ninkan intuu kuu shaqaynayay sanad sanad baa loogu dhufan ninkan oo kale intuu ku shaqeeyo ma jirta waxaan qiraadkan wada gashay waxba kama jiraan ama hal faa'iido ma yaan la faa'iidin ninkani ujradii mushqaadsi baa looran marka iska ilaali haduu tolo kula kacda laga yaabo raasamaalka buu ninkani mushqaad u qaato marka aqdi faasida la gasho waayo ujrad caadi loo qoriyo la siin waxa oran sanadkii uu shaqeynayay ha loogu dhufto ninkan isagoo kale muxuu ku shaqeeyaa ninkan noocan oo kale khibradan leh muxuu ku shaqeeyaa baa looran bishi intaasuu ku shaqeeya labiy toban bilood buu ku shaqeynayay waa loogu dhufan sii baa lagu leeyay intaasuu markaa ninkan u shaqeynayay wixii la faa'iiday iyo wixii raasab wixiina adaa iska wada qaadanay marka arrintaasi aad loo iskaga hubso aw calaa ana ribxa baynana waxay ku wada galeen in faa'iidadu ay dhex inoo tahay wuxuu yidhi xoolahan ku shaqee qiraad mudaaraba ahaan ugu shaqee faa'iidaduna waa inoo dhex saxa arrintaasi way asaxaysaa wayakuunu ribxu nisfayn faaidadana labanbay u kala goosanayaan waayo waa inoo dhex markii la yidhi dee waxaa loo fahmayaa waa wax aynu wada leenahay aynu si siman u qaybsanayna markaa kala bari bay markaa ay noqonaysa la ogolaan maayo markaa in shaqaalihii wax loo magacaabo la yidhaahdo bishiina mushaharna qaado mushahar qaada in la yidhaahdo ama in la yidhahdo markaynu faa'ido insha allahu tacaala sanad baad shaqaynaysaa sanadka kun dolarna waad leedahay amaa la faadayey mayaan la faa'iidin kunka isagu waa geedka go waad leedahay faa'iidadana kala barbaada faasid wey waxba kama jiraan ama wuxuu yidhi maalan dhegeyso boqol kiiba horta saddex iyo soddon way faa'iidadaad inta adigu yeelanaysaa laakiin insha allah waxna waan kuugu daraya anaa ku ikraamaya saasaa heshiiska lagu galay waxba kama jiraan taana baatil wey waan ku ikramaya maxaad imsa adigu ikraamaysa waa inaad qofkan wixiisa u ogaado hadhuu taloanku ikraamaya haddaad boqol hal doolar u dhiibta ka warran isaguna ku yidhaahdo hal doolar marka waan ku ikraamaya insha allah waan ku raali gelin doonaa iyo sheekooyinka noocaasa shareecadu ma ogola caqdi la wada gelaya wax waliba ha hadhow haddaad ikraamaysa aday kuu jirta laakiin heshiiska laguma dari karo waraabicu ka afraad anlaa yuqadara alqiraadu waa in jaangoynin caqdigan mudaarabada bimuddatin muddo macluumatin la garanayo muddo heblaayo taariikh heblaayo ayuu istaagayaa ganacsigu waa inaan la odhan ka qawlisa inuu ku ihahdo qaaradtuka sanatan sanad baan qiraad kula galay sanadkaasi yani markuu dhammaado waxna ma iibin kartid waxna ma soo iibsan kartid waad garbaduuban tahay sax maaha waxa laga yaabaa sanadkii inuu dhamaado bisha maalintii maalinteedii la gaaro iyadoo alaabtii oo dhanba ay wada badeecad tahay oo aan lacagiba meesha oolin muxuu ninkani u baahan yahay markaa si loo xisaabtamo dee wixii la iibiyo marka waad odhan kartaa baa la yidhi sanad marka taariikhda sanad marka laga joogo wax cusub ma soo iibsan kartid taa waad odhan kartaa laakiin wixiiba wuu istaagaya waxna ma iibin kartid waxna ma soo iibsan kartid iyadu sax maaha marka waa muddo macluuma ah baa la yidhi muddo macluuma ama muddo majhuula ah de waa iska caadi waa cuquudda majhuulada ku asixin macluumada ku asixin buu kani ka mid yahay ilaa intaynu doonno caqdiga mudaarabadaynu wada galla ilaa iyo intaynu ilaa intaan doono waa caadi iyadu oo intuu doono la garan ba maayo dhibana ha baa la yidhi maalin alla maalin doono bay fasikhi karayaano de waa caqdigii sharikadoo kale waa shirkadoo kale waxaan shirkadana maalintii la doono unbaa la fasakhi jiray waayahay ka qaaratu ka qawlihi qaaratuka sanatan wa allaa yucalliqa waa inaanu ku calliqin bisharin shari waa inaanu ku calliqin caqdigan ka qawlisa inuu idhaahdo idaa jaaa ra'su shahri qaaratuka bisha madaxeedu markuu yado bishu bilato baan caqdigaa mudaarabada kula galay haddaad iminka gelaysan lagal adii iska aamuso ha dhowtoole marka la gaadho waan kula galay dheh laakiin aad tidhaahdid lacagtaa hayo bisha rabadaan markay timaadda haddaan kuu iman waayo mudaarabaan kugula galay ku shaqe waba kama jiraan taana baa waaa laga yaaba bishii rabaa markii la gaari aad dhimatayba adigoo maqan uu ninkani xoola bani aadam dad kale leeyihiin uu kuba shaqaysanayay markaa waxba kama jiraan taana wixii waa inuu naajiz yahay hadda waa in aad ninkii u fasahotaa ku shaqe marka dii kale dad wakti doonaysana iska suginta waktigaa la gaariyo marka waktigii la gaaro ku shaqeen walqiraadu haddaba caqdigan qiraadku ama mudaarabadiiyo ninkan lacagta hayaa amaanatu waa ammaano ninkan gacantiisu waa gacan ammaano saas daraaddeed idin mar haddii warku saa yahay laa damaana cala ninkan shaqaalaha magdhow lama weydiiyo fii maali lqiraad xoolahan uu ku ganacsanayey wax magdhowa lagama weydiiyo ilaa bicudwaanin fiihi inuu de xadgudub ku sameeye mooyaane inuu xadgudub ku sameeyo mooyaane haddii khasaara yimaado oo isagu isagu wax aanu samaynin wax gaabisana aanu samaynin waba isaga markaa loodhan alaabtii baa dhacday way socon weyda alaab soo iibiyey alaabtiibaa markaa ama qiimo dhacdayba ama suuqii kaba socon weyday xaaladda iyadaa markaa isagii gaboodfal lagu sheegi markaa isagii markaa magdhow la weydiin maayo haddii gaabis iyo xadgudub aan lag aan maaratay lagu ogeyn aduu alaabtii intuu iyadoo dhacaysadda uu meel iskaga qufulay kaasi waa nin markaa dee gaabis sameeyey kaa waa lala xisaabtamaya kii xadgudub sameeyey wixiiba iska isticmaalayna waa la mid laakiin ninkii labadaa midna aan lagu haynin wixii si alla u yimaada waxba lagama weydiiyo wa fii bacdi nusakhi bilcudwaan nusukhda qaarkeed waxaa ku qoran bilcudwaani albaa ku jirta oo isla u istagaysa wa idaa xasala markii uu yimaado haddaba fii maalilqiraadi xoolihii lagu ganacsanayey ribxun wa khusraanu faaiide faa'iido iyo khasaar markay ku dhacaan jubira waxaa lagu kabi waa la kabi dheh alkhusraanu khasaarihii waa la kabiyo biribxi faaidada laga buuxi laba dukaanbu lacagtii ku kala furay labadiiba waa shaqeeyeen markaasaa midna khasaaray midna faa'iiday waa laysku dara waa laisku buuxinaya waclam waxaad ogaataa ana caqd alqiraadi in caqdigan mudaarabadu jaa-izun min aarafayni waa caqdi jaa-iza oon laazim ahayn caqdi jaa-iz iyo caqdi laazimna waynu soo kala barannay caqdi laazima waa mar alla markaa doonto aad ka baxaysid marka caqdigani waa jaa maalin alla maalintaa doonto baad ohanaysaa waan joojiyayna xisaabi deetana waa xisaabtamaya alaabta hadday badeeca tahay xaq buu shaqaalo inuu ihahdo aan iibiyo oo lacagu bedelo si anu lacagtu qaybsano xaqu ma lihid inaad tiraad may waxba ha iibinin xaquma yeelanaysid xaaladda maxaa yeelay de waxaa laga yaabaa ninkani in haddii imaka la qiimeeyo un la yidhaahdo inaanu qiimihii ninkani ku raawi yidhahdo wax ka fiican baan ku helay aan ku iibinay wixii ka fiicanna faa'iiday keenaya faa'iidadiina wax baan ku leeyahay falikulli min almaaliki wal caamili mid kasta oo hantiilihii iyo shaqaalihii wuxuu xaq u leeyahay faskuhu caqdigan inuu ka baxo buriyo mar alla marka uu doono faslun fii axkaami lmusaaqa halkana waxaynu ka gelaynaa musaaqaadka oo ah in qofkii markaa lagula heshiiyo inuu beertii waraabiyo marihiina wax ku yeesho wahiya luatan afcarabi ahaan mushtaqatu min asaqi waxa laga keenay waraabinta wa sharcan sharci ahaan dafcu shaksi qofku waa inuu u dhiibo naklan geed aw shajara cinabin ama geedkii canabka liman yatacaahadu qof ka markaa warqabaya ama maaragtay dayactiraya bisaqyin waraabin ku dayactiraya aw tarbiyatin iyo markaa kobcinba masuuliyadeeda ku qaadaya calaa ana lahu qadran macluuman min amanihi isagoo shardisanaya inuu qadar la garanayo ka yeelanayo midhaha ka soo go-a walmusaaqaatu markaa dee halkaa waxaad ka garatay musaaqaadka madhabku ogol yahay waa wixii geedtimireed ama geedkaa canabka lagu galo wixii kale lama ogola wlmusaaqaatu haddaba musaaqaadkii jaa way banaantahay calaa shay-ayni laba noocoo geedihii kamida faqad annakli geedkii timirta walkarm iyo geedkii canabka labadaasunbaa caqdiga lagu geli karaa falaa tajuusu ma banaana almusaaqaatu calaa gayrihimaa labadaa geed waxaan ahayn in musaaqaad lagu galo ka tiinin sida geedkii tiinka ee xaggaa carabta ka baxayay wa mishmishin iyo mishmishkii oo isaguna waa geed kalo de agga ka baxo midho yaryaroo laaleeg uun timirtoo kaleo laakiin kubadoo kale ah weeyaan wa tasixu lmusaaqaatu musaaqaadku waxay ka ansaxaysaa min jaaizi tasarufi qofkii inuu maalka ku tasarufo loo ogolaa bay ka ansaxaysa linafsihi inuu nafhaantiisa u galo isagu markaa uu geedaha leeyahay walisabiyin ama inuu markaa ilmo caruura beertiisii uu sidaa ugu sameeyo wamajnuunin ama kii waalaa bilwilaayati calayhimaa marka uu isagii mas-uul ka yahay wey cinda almaslaxati weliba waa markuu dan moodo in beertooda arrinka noocaasa u geliyo wasiiqatuha ereyga la isticmaalaya waxa weeye saaqaytuka musaaqaad baan kugula galay calaa haada naqli geetimireedkan bikadaa adigoo midhaha intaa ka qaadanaya aw aslamtu ilayka geedkaasa geedahaasaan kuu dhiibay litatacahadahu si aad u dayactirto wanaxwu dalika iyo wixii la mid aha wayushtaradu waxaa la shardiyaa qabuulu lcaamili dee ninkii shaqaalihi inuu waayahay yidhahdo arrintii uu ogolaado walaha ay lilmusaaqaati musaaqaadku waxay leedahay daba shardaani laba shardi axaduhumaa shardiga koobaad an yuqadirahaa waa inuu qadaro almaaliku hantiiluhu bimudatin macluumatin muddo la garanayo waa in muddo la qabsado beerta ka shaqee ilaa bilheblaayo ka sanatin hilaaliyatin sida isagoo magacaabay oo kale sanad bisha la tirsanayo oo inay hilaali noqoto dhib keeni mayso oo bilaha qaarkood baa sagaalaatan noqonaye waxba mushkilad ma lahayn taas wax khafiifa ah. wey walaa yajuusu ma banaana taqdiiruhaa in lagu jaangooyo caqdigan musaaqaadka biidraaki amara intay midho ka bislaanayaan ka shaqe intay midho ka bislaanayaan waxaanad leedahay boqolkiiba intaasaad ku leedahay midhaha taasi sax maa fil asaxi ah, sida xooga badan maxaa yeelay waxaa dhici karta mararka qaarkoodna way dib dhacaan maaragtay waqtigu inuu yar dib dhacaa dhici karta mar marna uu soo hormaro marka waqtigii waqti la garanaya bay noqon waayaa laakiin waqti xadido waqtigaana waxaa shardi ah inuu yahay waktigii la filayay inay soo go-ayaan waxaa bisha julaay ka shaqee julaay soddonki waxa weyaan aakhirkeeda ayuu caqdigeenani ku dhan waa sax waayo bishaasi inta badan timirtu way soo go'daa marka haddii waa in saa markaa loo loo xadido wathaani shardiga labaad an yucayina almaaliku ninkan hantiiliy waa inuu magacaabo lilcaamili shaqaalaha juz-an qayb macluuman la garanayo oo min ahamarati midhihii kamida ah, oo boqoley iyo wii lamidka aha ka ah, nisfiha ah sida midhaha barkood aw uluiha ama saddex meelood oo meelaha falow qaala maaliku lilcaamili hadduu ku yidhaahdo ninkii maarata geedaha lahaa shaqaalihii uu ku yidhaahdo calaa ana maa fataxa allaahu bihi min ahamarati yani saaqaytuka waxaan markaa musaaqaad kugula galay oon caqdigan kugula galay calaa ana maa fataxa allaahu bihi in wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo furo ee min asamarati midha ah wixii ilaahay midha inoo keeno yakuunu baynanaa inuu inoo dhex yahay baan kugula galay caqdiga hadduu yidhaahdo saxa way asaxaysaa wa xumila cala almunaasafa waxaa lagu xambaarayaa uun kala qaybsi nus iyo nus waa inoo dhex hadduu yidhaahdo lakiin hadduu yidhahdo wax ku leedoon wax kaa siinaya waanku raalli gelinaya iyo wixii la midka ah taa lama ogola uma alcamalu fiiha shaqadii haddaba geedaha laga qabanayay calaa darbayni ama beertan laga qabanayey laba qaab mid ahaan bay u dhacaysa axaduhumaa ka koobaad camalu waa shaqo yacuudu nafcuhu waxtarkiisu uu ku noqonayo ila amarati midhaha wixii midhaha un waxtar u ah oo midhaha yani waxa weyaan kobcin iyo eh, maaragtay wax weyaan badinba ka qayb qaadanayay ka saqiin nakli sida in geedkii markaa la waraabiyo wa talqiixihi in la tallaalo biwadci shayin tallaalku waa biwadci shayin in wax la dhigo min dalci dukuuri geedaha lab ubaxooda wax kamida in la dhigo fii alcil inaai geedaha dhidig ubaxooda in lagu tallaalo saasoo kale ay ku timaadaaye fa huwa cala alcaamil shaqooyinka noocaasa ee midhaha badinaya ama kobcinaya dee waxaa laga doonaya ninkan shaqaalaha waani qaybta labaad camalun waa shaqo yacuudu nafcuhu manfacadiisu ay u noqonayso ilalardi dhulkii iyo geedka laftiisii ka nasbi sida in la sameeyo cajaladihii biyaha soo bixinayay la rakibo nasbigu waa taagidii rakibidda markaa waxyaalihii biyaha soo bixinaya hadday mishiintahay hadday wax kala tahayba wa xafril anhaari iyo meelihii biyo mareennadii in la qodo oo la jeexo ama takaariyadii wixii la midka ahaa la sameeyo fa huwa calaa rabbi ilmaal shaqaalaha laguma leh ninkan beerta leh yaa laga doonayaa inuu isagu de waxn taa sameeyo dayrkii lagu soo xidhayey beerta iyo waxyaalahaasi isagaa laga doonaya iyo ceelka qodidiisii iyo ma odhanay ninkan shaqaalaha ceelka qod waa inuu ceelkiisa isagu diyaarsan mishiinka isagaa keensanaya beerta haddii dayr lagu wareey isagaa dayri ku wareejisanaya ninkan shaqaalaha ee caqdigan musaaqaadka lagula galay waxa weeye waa midhahaasa shuraka lagu yahay marka wixii midhaha kobcinaya ayuunbaa ninkan dushiisa saara ii soo oob beerta meey saxmaa ninkugu ooday haddaa kuu oodayo waa lacag gaala lakiin waxaan sheerkan lagu galay meeshani waa sheer wey waxaa sheerkan lagu galay waa midhaha midhihii adigu markaa dee geedkii dhulkii baad leeda anna xooggii midhahaas maarata waa lagu soo saarayey baan leehay laakiin oodan iyo hawlahan kale iyagu wax kale walaa yajuusu ma banaana ma banaana an yashruta almaaliku inuu ku shardiyo hantiiluhu cala alcaamili shaqaalaha shay-an wax laysa min acmaali lmusaaqa aan ka tirsanayn shaqadii musaaqaadka aynu sheegnay geedka waraabintiisii wixii calaaqala lahayd dabcan geedka waraabintiisa waxaa soo gelaya inuu dee wixii ay oran jireen qola beeradu haramaynta uu ku sameeyo ka gooyo waxyaalihii markaa geedi yar yaraa dhib keenayay biyaha ka cabayey geedka laftiisii inuu dee ka jaro laamaha markaa dhibka keenaya waxyaalahaas isagaa lagu leeyay waa wixii midhaha markaa dee kobcinayay laakiin ka xafri nahri waa sida inuu qodo meeshii biyomareenkii isagu uu jeexo waxyaalahaasi isaga lama weydiinayo iyo takaariyadii inuu beerta u sameeyo isaga laguma laha haddii taa lagu shardiyana caqdigu faasid buu noqonaya wayushtaradu waxaa la shardiyaa infiraadu lcaamili ninkan shaqaalihii inuu la keli yahay bilcamali shaqada inuu isagu la keli yahay oo ninkani aanu lahayn adna inaad ila waraabiso waan ka shaqaynayaa laakiin ninka hantiilow waa inaad ila shaqayso iyo waaya marka markii shaqadii waxay noqonaysaa een midhahan wixii soo saaray ma shaqadaadii mise waa ninkan shaqadiisii waxba laga yaabaa faa'iidada badan in ninkan hantiilaha shaqadiisii ay tahay markaad maxaad ku qaadanaysaa midhaha baa imanaysa marka waa in shaqadu ninkan lagu leeyahay hadhow tala hadduu caawinayo kani dhib ma laha laakiin wax la shardiyanayo inuu labaduba ay wada shaqeeyaan maya falow sharada hadduu shardiyo rabbulmaali kii meesha lahaa camala ghulaamihi addoonkiisu inuu la shaqeeyo macal caamil ninka shaqaalaha ah lam yasixa ma asaxaysa buu yidhi waa haddii labadoodu mid waliba si madax bannaan uu shaqaynayo markaanay ansaxayn lakin haduu yihahda kannaha ku caawiyo oo adaa ka mas-uulahoo adiga amarkaagu ku shaqaynaya taa iyada lama diidayo laakiin waxaa la diidayaa shaqo uu markaa ninkan laftiisu u madax bannaanyo siman yihiin markaa taasi iyadu fasaad bay keenaysaa iyada lama ogola lakin hadduu caawinayo hoos imanaya isaga taa waa la ogoli sheeku markaa wuu ilaaqay lakiin shardigaasaa lagu xidhay waclam waxaad ogaataa ana caqda almusaaqaati haddaba caqdigan musaaqaadkee geedahan markaa waraabkooda lagu heshiinayaa laazimun min aarafayni labada dhinacba laazim buu ka yahay xaggii shaqaalaha iyo xaggii ninkii beerta lahaa mar haddii caqdigii heshiiskii la wada galay midna kama bixi karo ilaa waktigii la gaadhayo midna kama bixi karo walow kharaja hadday caddaato athamaru midhahani mustaxaqan inay cid kalaba lahayd ninkan midhuu kula galay maarata musaaqaad buu ayuu geeda kula galay waxaa caddaatay midhaha geedahan inaanu ninkani lahaynba oo cid kalaba leedahay ninkanna wuxuu ku yihi midhaha aynu qaybsanayna waayahay falilcaamili tusaalaha waynu usoo noqonaya falilcaamili hadday saasi dhacdo shaqaalihii wuxuu ku leeyahay calaa rabbi اlmaali ninkan xoolaha leh ujrat اlmili isagoo kale mushqaayadii uu intaa yeelan lahaa licamalihi camalkiisaa markaa u yeelan lahaa ku yeelan lahaa ayuu qaadanaya ninkii wuxuu ku yidhi inuu kaali beertan ka shaqee timirtu ku beeran tahay midhahaa wixii ka soo go'a boqolkiiba konton baad leeda waa buu wuu shaqey markaa markaa maalan dee midhuhu waabay bilaabmeenba markaasoo geedaha waay geeduhu geeda markaa midheeyey bay ahaayeen markii markaa caqdigii la wada galay oo ninkii shaqeeyey baa kadib waxaa la ogaaday midhahani in cid kalaba leedahay ku dhici karaysaa waxay ku dhici karaysaa ninkani waxaa dhici karta inuu beerta iibsaday iyadoo geeduhu ay midheeyeen oy midho kadibna ninkii ka iibiyey uu ku yidhi geedaha waan ka iibi laakiin midhaha saaran wakhtigii la tallaalay baabay ahayd maalan geedigoo la tallaalay kadib buu ka iibiyey dee midhaha kii beerta markii hore lahaabaa yeelanaya kana geeduhun buu kanna wuu u yeedho musaaqaad buu la galay midhaha maaragtay kobci buu yidhi aad qaadatid markaa boqol kiiba ninkii ka shaqeeyey laakiin akhirkii kii kaleaba yimid oo wuxuu yidhi ninkan geeduhun baan ka iibiyey midhaha anigaa iskale de markaa ninkani bilaashku muu shaqaynayna ninkani ujrad buu yeelanaya waxa loonaya isagoo kale markuu shaqadaa qabto intee mukhaarij ku ahoo wax soo kale ku shaqeeya intii baa markaa la si ina adigaa ninka adigaa khiyaameeyey oo wax aanad lahayn ka iibiyey ama si maaragtay waxa ardi kula galay walow kharaja thamaru mustahaqan hadba tusaalu sheekhu sheegay wuxuu ri kaan awsa sida inuu dardaarmay bi thamari nakhli geedka mirihiisi geedihii timirta al musaaqa calayha nakhligi aqdigan musaaqaadka lagu galay buu mirahoodiiba cid u dardaarmay tusaalahaasuu keenay tusaalahani waa tusaale cajab badanoo dee siduu u hagaagayo aniga iima muuqato waayo geedkii haddii musaaqaadka uu ku galo uu yidhahdo shaqaalow ka shaqeeyo midhihii soo baxaynu ayaad adna nus leedahay anna aan nus leeyahay markii saasi dhacday caqdigii waa caqdi laasim kadib haddana hadduu yidhahdo haddaan dhinto geedahan midhahooda hebel baale leh dee ma soconayso maxaa yeele geedaha midhahooda maba wadanihid adigu geedaha midhahooda qayb buu leeyahay ninkan shaqaalaha waxaa dardaarmaysaa waxaaga laakiin waxaa dada kale ma dardaarmi karti marka haddaynu naa musaaqaad kaa horreeyey dee wasiyad iyo dardaaranku qaybtiisa mooyaane ninkan qaybtiisa kuba asixi mayso kol ku asaxayna midhihiisii sidiisiibuu u leeyahay mustaxaqba meeshaa ma noqonayso haddaynu nidhaao wasiyadaa horraysay oo dardaarankaa horreeyey haddaynu nidhaahno oo intuu yidhi wixii beertaydaa ka soo baxa markaan dhinto hebel baale ayuu hadana musaaqaad shaqaale kula galo ka shaqee madhahana nus baad leedahay hadday saasi dhacdana iyaduna dee mushkiladba ma laha oo wasiyadii way ku buraysaa nuska ilan wasiyada waa laga noqon karaa dardaaranka waa laga noqon karaa waxyaalaha lagaga noqdana waxaa ka mid a ah in wixiiba la iibiyo ama cid kale ay yeelato marka markaana in wasiyadii burto ayuunbay noqonaysaa musaaqaadkiina waa suxo marka tusaalahani siduu meeshan u qabanayaa ma cadda walow kharaja amaru haddii midhihii ay soo baxaan ay caddaadaan mustaxaqan inay yihiin midho markaa cid kala leedahay kaana awsaa biamari nakli musaaqaa calayhaa sida isagoo dardaarmay weeyaan buu yidhi midhihii geedihii uu markaa musaaqaadka qof kula galay ayuu haddana qof kale u dardaarmay haddii taasoo kale dhacdo falilcaamili shaqaalu wuxuu ala calaa rabilmaali ninkan geedaha lahaa wuxuu ku yeelanayaa ujratu lmili isagoo kale ujrada uu ku qaato لعمله عمل كيساسي وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم